sha allahu tabaaraka watacaala kitaabu اlbuyuuci beecyada kitaabkeeda ama kitaabkooda hunaa maxalu bayaanihi halkan waa booskii lagu caddayn lahaa beeca intaanan gudaha aad u gelin insha allah tabaaraka wataala axaadiista aanan dul marin dhowr qodob ayaan rabaa insha allah inaan ishaaro qodobka koobaad waxaa weeyaan beyc maxaa la yihahdaa beyc waxaa la yidhaahdaa qofka inuu wax milkiyo oo weliba jid xalaalla uu ku milkiyo isaga oo wax bedel a bixina ciwad wax buu la wareegayaa uu isaga hananaya u milkinayaa wuxuuna bixinayaa oo ku milkinayaa ciwad shayga asaga bedelkiisa ayuu bixinaya waana ariiqo bannaan ilaahayna wuxuu leh subxaanaه wa tacaala waaxala allahu اlbeyca wa xarama الriba waa qaacida rabbaani ah inuu ilaahay xalaal yeelay beeca oo xalaal ayib uu yahay waa xala allahu lbeyca ilaahay beyca wuu xalaal yeelay oo wuu baneeyey waxarama ariba ribo dhanna ilahi wuu xarimay subxaana wa tacaala marka beeca saas ayuu u bannaan yahi in laga shaqaystana oo wax aad u bannaan falaysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum inaad fadliga ilaahay la raadsado wax dembi haba yaraatay oo qofka ku soo gaara lama arko xitaa isagoo carafo jooga isagoo mino taagan isagoo xajka acmaashiis ku jira inuu ganacsi ku dhex wato xataa looma diidaayo waa wax bannaan ilaahayna subxaana wa tacaala ganacsiga jiri jiray inuu muxuu ahaa ka warrama meelo badan buu rabbigan ugu warramay subxaana wa tacaala xilliga jaahiliga rabbigan uu ka warramay isaga waxa waxaa weeyaan ugu mana sheegana niminka reer qureysheed ilaahay fadliga u siiyey subxaana wa tacaala ganacsi dhib badan oo kadeed ah oo marna la aado xilliga sayfka iyo kuleylahana dhan la aado xilliga qababaha dhan la aado oo marna yman la aado marna shaam la aado arda shaam rafaad lagu mari jiray rixlaة الشitaaءi والsayf ayuu rabbiga cabiro subxaana wa tacaala sidoo kale xilliga saxaabada nabigeenna eh, ay awood heleen oy dowlad heleen oo magaalada madiine saldhig muslimiinta ay u noqotay nabigeennana uu ka yahay nabi iyo muxuu ahaa taliye uu ka yahy labadaba ayaa sidoo kale beyci waxyaabo adkeensaday ayaa la saxayay waidaa ra'w tijaaratan أو لhوا انfضوا إلyهa وتarakuuka قائma qل ma cind الlahi khayr min اlhو min الtiجار الlah khayr الraaزiقيn labadaa jeer marka hore in beec dhib badan oo kadeed badan oo masaafooyin iyo dhib badan loo mari oo khataro badan loo mari inaad ilaahay ka badbaadiyo ayaga laftirkooda magaaladoodii ay noqotay meel ummadihii oo dhanba ay usoo ganacsi doontaan ay usoo ganacsi doontaan oo magaalada maka waxay ahayd waa markaz الtijaara waxaa la keeni jiray xoolihii waaa la keeni jiray mxua raashinkii waaa la keeni jiray dharkaa la keeni jiray wax walbaa la keeni jiray meel marka yujba ilayhi amaraat ataa qudaarta la keeni jiray yujba ilayhi amaraat kuli shayin risqa min laduna midda labaadna magaalada madiina laftirkeeda xilli abaaro ay dhacday oo xaalad adag ay jirtay oo ganacsi cunadii wax la waayey iyo muanti ay aad u yaraatay cunadii wayaane muanti aan sheegiy iyo wii lagu noolaa quuto daruuriga ahaa u yaraaday ayaa ganasa ganacsi culus ayaa imaaday dadki marka nin walba wuxuu rabaa inta tujaarta weyn gacantooda gelin inuu wax ka helo nabigeena calayh salat slam oo khudba u taagan ayaa safarkii la arkay waaran aadaa loo baahanya in loo kala hormara dhacday marka toban iyo laban qof iyo wax la mid ah ayaa nabiga kusoo hereen waidaa ra'uu tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima yani nooc dhaleecaynah lagu dhaleecay saxaabada nabigeena calayi slam oo arrinkaas sameeyey mar ganacsiga oo wax bannaan laakiin wuxuu u baahan yahay ariiqiisa in loo maro qul maa cinda allahi khayru min lahu min tijaara marka ilaahay agtii wax yeelo oo fadliga iyo rasiqa iyo sidoo kale jannada iyo dembi iyo darajo saramarinta iyo firdowsi alla iyo ayaa tijaaro ka khayr badan iyo dheeldheel ka khayr badan wallahu khayru raasiqiin marka ganacsiga saas ayuu u bannaan yahay fadaa'il aad u badan iyo khayr badan qofka ganacsadaha ah oo weliba muxuu aha ganacsigiisa xalaasha u yahay oo aad isu ilaalina qiimaha uu leeyahay waan gaari doonaa insha allah tabaaraka watacala qofkii khiyaano iyo kishi iyo howlo aan loo joogin ku dhacana isna waan u tegi doonaa insha allah tabaaraka watacala laakiin beyca waa wax saas u bannaan oo xalaal ayib ah qofkii ariiqiisa iyo jidkiisa maro ilahayna wuu noo baneyey subxaana wa tacaala isaga iyo wuxuu isbarbar dhigay ribadii oo waxaa weeyaan waaxala allahu albeyca wa xarama ariba ilaahay wuxuu xalaal yeelay beyci wuxuu xaaraan ka dhigay ribadii qaacidada shareecadana waxay tahay ilaahay subxaana watacaala wax la isticmaalo oo ummaddii ay u baahan tahay hadduu xarimo booskeeda wuxuu geliyaa badiil iyo wax uu ka badal arrin ka badel noqdo kaba soo qaad ribada waa la xarimay ilaahay booska ribada wuxuu geliyey albeyc oo xalaal huu geliyey sidoo kale rabbiga subxana watacala wuxuu xarimay zinadii rabbiga booska isaga wuxuu geliyey azawaaj iyo nikaaxi ayuu ilaahay banayay subxaana wa tacaala wahaakada wax kasta uu rabbigeen u xaaraam yeelo ilaahay booskiisa wuxuu geliyey wax booskiisa daboolo oo xalaal aho ayib aho wanaagsan khamradii ayuu rabbi subxana wa tacala xaaraam ka dhigay booskaas wuxuu geliyey alطayibaat min almashruubaat waxyaabaha macaanka oo juiska oo qiibaha badan oo kala duwan oo nooc walba ah ayuu ilaahay baneeyey subxana wa tacaala marka markuu ilaahay wax xaaraam ka dhigo booskeeda wuxuu geliya booskiisa gala oo xalaala ah weeyaan oo ayib ah oon khabiid ahayn waaya kitaabu اlbuyuuci beecyada kitaabkooda hada maal bayaani huna maal bayaani meeshan waa meesha lagu cadayn lahaa baabu alxai cala اkasb qofka inuu shaqaysto in lagu booriye ayuu baabkan u baabya in laisku booriye in la shaqaysto oo qofka uusan noqonin qof gacan horsada qofka uusan noqonin qof ummad kale ay biisho inuu qofka isaga isku tashto ood wax kasbado boorin laisku booriye iyo farid liisfar ayuu baabkan u baab qofka bini aadamka sidiisa wuxuu sharaf ku leeyahay inuu kaga deeqtoomo biniaadanka inuu ka deeqtoomo haddii bini aadan marba aad u bahato ood bini aadan wax igu tar aad dhahdo markaas unbaa dulli aad kugu dhacay ilaah naga badbaadiy subxana wa tacala min su'aali innaas ilaahay nooma baahayo bini aadan aakhira bini aadan looma baahanaaye adduun ilahay nooma baahayo subxana wa tacaala xaqiiqatan dulli ka weyn qofka inuu bini aadan u baahdo lama arko ilaahay baa haniah weliba bini aadanka maanta kanaad ugu jeceshahay oo adiga aad kugu ixtiraamka badan oo kugu karaamo badan hadii aad tira warniyahu qalin baa muxuu ahaa iga go-ay qalinkan ma isiin karta haddii aad tirahdo wuu ku siini isagoo ku faraxsan mar labaad haddii aad weydiiso qalinka asaga tobanka shilin jooga ama labaatan ama soddonka shilin jooga haddii aad weydiiso acuudu billah ninka maxaa ku dhacay maka soddon shilin wuxuu soo iibsan laaya muxuu aha qalina kala guurteen marka wax ka weyn hadday dhacdana salaamta xataa ma dhacaysa agga dhanka xaggaa la kala mari oo taqaana bini aadanka marka ibni aadanka sidiisaba inaad iskugu timaadaan wax isii ma wanaagsan wax fiican maaha arrinka asaga ilaah subxaana watacaala hanaga badbaadiyo marka waxaa looga badbaadi karaa marka alkasb qofku inuu shaqaysto waad ogsoontihiino moogta mararka qaar culimada waxaa loo aqooni jiray beriga hore inay culimmada la ziyaarto in culimmada wax la siiyo lidaalika nin sheekh hadduu istaago ood ilaahay laga baqa oo naar ayaa jirta jannana waa jirtaa naarta la iska ilaaliyo jannada loo shaqaysto haddii uu yidhaahdo haaliban waxay dhihi jireen ragga caamada ah nin sheekh wacdigiis wax isii ayaa daba taallo nin sheekh wacdigiis wax isi ayaa daba taallo mar had inta kitaabkaan aan wadnay meeqaa sanowa kitaabaan aan wadnay sababa badna weligiin ma maqasheen muxuu ahaa kitaabka wax nagu siiya ma maqasheen weligiin sheekh cabdisamad hay weli ma maqasheen miiqaa sanoo ka soo wareegtay intaad aan arbiciin bilood ilaa hadda sheekh umar xafidahu allah waracaa soddon sano wax ku dhow ayuu halkan fadhiyaa oo marad tafsiir akhriyo iyo maruu xadiid akhriyo iyo maruu khudbo akhriyo iyo maruu fatwo joodiyo iyo maruu muxuu ahaa diinta ilaahay bara iyo weligii sheekh umar muxuu aha isayila miyaad aragteen abadan ha ka yaabe cid wax u geynin ma laha taana ku darsada cid wax u geysana ma laha mana rabo ilahayna uu ka deeqay subxana wa tacaala waxaan kala jeedaa marka sheekh shir ku siinaya waxaan kala jeedaa marka sidey marka in laga marmayo kudhici in la shaqaysto qaar waxaad arkaysaa marka waxay ku leeyihiin war wadaadadan ganacsiga garab orda maxayt oo ummadda ciriirini oo ninka muxuu ahaa soo nin eh, bil uma baahna oo ilmaa u jooga oo xaasaa u jooga oo caafimaad u baahan yahay oo kira ayaa laga rabaa oo raxim uu leeyahay oo seedi iyo sodog iyo muxua ah, iyo adeer iyo ilma adeer iyo ilma ayuu leeyahay maada u biilaysaa inta oo waxaa lagu soo qorani muxuu ahaa qaran ayaa lagu soo qorani oo qaraabadiisi iyo muslimiinta ay kusoo qoranaan madaa ka bixini ha shaqaysto mid waa ninku waafaqsanahay oo waana ku waafaqaya ninka culimada markuu ganacsi gala inuu dadka caamada lamid noqdo maaha abadan hadduu marba dadka caamada oon aqoonta diinta ilaahay lahayn uu la dhaqan noqdo markaas culimadii u cebaynayaan mana la ogola ninka culimada waa inuu ku dhaqma nusuusti raxim allahu imra'an samxan idaa baac samxan ida ishtara samxan idaa qada samxan ida iqtada ilaah u naxariiso nabig sal slm qofka ee waxaa weeyaa markuu wax iibiyaa iibsana musaamaxada iyo sahlitaanka badan markuu muxuu wax iibina iyo markuu soo iibsanaba markuu dayn bixina iyo markuu dayn qaadana ama uguda labadaba waxaa weeyaan samaaxala soo inuu ku dhaqla maaha sidoo kale damaca ziyaadada qofka uu dhegdhegada noqoni iyo mxuu xanjada koolada qofka uu noqoni qofka culimada iska ilaaliyo aalibcilmiga culimada weynka ma hadlay waxaan ka hadlay ataa aalibcilmiga waa inuu mxuu aha dhegdhegana qonin waa inuu daa'iman xiga dhanka tanaasulka haddii xaaladda in lasii jiiday ay noqoto war adig wax badan lagaaga xishoonay ayaa jiray waxaad yeeli isgaabi nin baa mar u tagay waxbaan ka gorgorsaday meeshaan toolofka ahayd marna waa idiin sheegaan umayna marka ka gorgorsaday ayaa qiimo koro ayuu dhahay koro aad u korey marka suuq waa naqana mogta la socdaa qiimo koro marka waxaan ku bashi ka dhimi marka waxbuu dhimay meel laakiin meel weli wuxuu joogaa korays markaasaan ku yiri war see wax u jiraan markaasu aniga waxaan ugu jecla culimada sheekh hebel sheekh buu ii magacaabe oo maxaad ugu jecesha wuxuu yidhi isaga wax alla wixii muxuu ahaa aan dhahaba hore iga siiya maba i weydiiyeba <laughs> haddii aan ku shilin laa kunkuisiini hadduu laba kun idhaha laba kun waysiini wax alla waxaan dhaha markaasaan ku yih horta sheekh waa dhacday oo ninkaas waa degan yihi laakiin waxaan kaa faa'idaystaan ku idhi dib dambe meel liiga yaqaan meelaan liga aqoonin waa gooni laakiin meel liiga yaqaano qiimaha waxaa weeyaan lii dhahay haddii aadi qanciyana waan ku gadanay hadii kalo asiga tegay inaan gorgorinna muxuu ahaa ballan ku qaadan ku idhi wabillahi tawfiiq meel liiga yaqaan leanna waxaa lagu dhihi warwadaadka kitaabka noo akhrinayay ama kitaabka akhrin jiray madaajid fadhi weeyaane marka qofku waxaa laga miskiinka inuu dhacmaa laga yaabaa oo duubk duubkaada weyna aad ku dhacma soo ma garan marka maa ukhuda bixayaain fahuwa xaraamun ayuu sheekh nagisha maxamed al khayr dhihi jiray sunan baahaqi kubra albaahaqi uu ku yaallaa waan ka baaray kole nusqo kalena ay tama inaan ka waay marka cala lcumuum masaladaas marka culimada ha shaqaysteeno ha shaqaysteeno oo shaqada ha qabsadeen yaanan la dhibsanin iyaga culimmadana waxaa weeyaan yay dhegdhega noqonin yay dhaqanka culimonimo ka tegin si sharaf laho qurux badan ha ku shaqaysteena qofkan caamiga hadduu xataa dhiiqo ku dhaca waxaa la dhihi may ninka iska caamo ah dhalinyaro fulan laakiin adiga haddii ay ku soo gaarta ar muxuu ahaa wax yar diintii ayaa marka ah dhoobo weyn ay fuuli cilmiga lagaa qaadanaya meesha ka bixi dacwadii aa meesha ka bixi lidaalika nin culimo ah oo sunno ay ka muuqato oo dadka khiyaana amaba dadka waxaa weeyaan eh, wax dabamarin amaba dadka ulisi ama wamaa ilaa daalika arrinta ayadaa arrin gar ahoo runtii diinta qabata maaha arrinta ayada meelkadhaa waxay ku noqonaysa diinta ilahi subxana wa tacaala shakina ma lahan dad badan oo diin adig kaa qaadan lahaa ayaa waxay uga cararayaan diinta habdhaqankaaga hadday kaga cararaanna la shaki ma lahan ilaahi subxana wa tacala inuu ku weydiin arrinta ayada marka qofka aalibcilmiga ah iyo qofka daaciga ah iyo qofka culimada ah waa inuu shaqaysto uusan binaad u baahnin laakiin uu shaqaysto hunguri waa la heliye meelxun istaag u iska ilaaliyo meelxun isu istaagin muslimiinta dhan waa faran yihiin keligeed keligeed maahan kale waxaan gooni u saarayaa inaan qeexa in culimada ay shaqaysan karaan hadday shaqaystaanna edab iyo sidii loogu talagalay ay u shaqaystaan ilaa ayagaa diinta yaqaani ummaddan ay u noqdaan qudwo ay lagu daydo ay u noqdaan oy xaaraan iska ilaaliyaan ooy muxuu aha khiyaano iska ilaaliyaan oo dad inay bowaan iska ilaaliyaan oo dad inay muxuu ahay dhakraan iska ilaaliyaan oo dad inay muxuu ahaa fulisaan iska ilaaliyaan oy lacag dayn intay qaataan dayn dadka ay ku meermeeriyaan iska ilaaliyaan habdhaqanka marka muxuu ahaa diinta ay diido dhan ayaga inay qowl ahaanna ay u sheegaan ficil ahaanna ay mxua u diidaan ooy u dabaqaan arrinka isaga ayaa lagama maarmaan ikhwaan ikram muslimiinto dhanna waa faran yihin inta ayada ee culimada gooni u maahan ee culimada ayaga waxay u fuulaysaa un aqoontii ay leeyihiin qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun dadka aqoonta diinta ilaahay ulah oo ilaahay yaqaano subxaana wa tacaala oo wuxuu faray oo dhan yaqaano wuxuu ilaahay muxuu ahaa banaydhaan yaqaano ummad inay gaarsiiyaan la rabo iyo dadka aanan aqoon u lahayn oo wax badan ay ka dahsoon yihiin miyay siman yihin maya laa yastawuun ma sina dhan walba dhanka muxuu ahaa adduunna kuma sino aakhirana kuma sino xataa su-aasha waad aragteen maalinta qiyaamo nabigeena calayi sala slam wuxuu sheegay in qof uur ku jirtii oo dhan ay ka soo dhici doonto ahlunaarka ka mid nasal allah asalaam walcaafiya halkaasay kusoo dhici markaasuu muxuu ahaa yaduuru kamaa yaduuru raxa siduu muxuu ahaa neefka geeloo shiid maraha amaba sinsinta shiido siduu saa ugu wareeg ama ceelka biyaha ka soo saara saas ugu wareegi ahlunaarkii o dhan oo macalgaalada ku jiraan isugu imaani markaasaa lali war hebelow ninka akhyaarta ah oo culimada ah oo dadka wanaagna fari jiray oo soomaadan ahayn oo xumaanta naga reebi jiray soomaadan ahayn ha markaasaa ah wuxuu leeyahay xumaanta waa idinka reebi jiray laakiin xumaanta markaan idinka reebo waan la imaan jiray samaha waa idin fari jiray laakiin markaan samaha idin faro lama imaan jirin markaasaa ah saasaa loo cadaabaya waa imtixaan moogta marka waxaan ayaga gooni u khaas waa sida ayadaa ah. laakiin shaki ma lahan akhlaaqda ayadaa oo dhegdhegala-aan ah iyo mxuu ahaa samaaxa fi lbayc iyo xalaalmaranimada iyo waxaa weyaan qofka inuu karun sheega waa wax muslimiintao dhan u wada yeela oo muxuu ahaa kan yar iyo kan weyn iyo kan ragga kan dumarka ah kan culimada kan caamada ah laga wada rabo marka waa waajibna wada saarna arrintaa inaan la nimaadno nacam ah. waa sa waan ogsoona jirta amba aad baan ogsoona macruuf ay ahaydba aye ha aamiin aamiin weli dambe haye aad wax badan aan ogsoona wax badanoo igu dhaantaan waa jiraan mashaki ma lahan waxaan hadda aan hadalka ugu bilaabayba waa taa mid gar ma ahan in la dhaha culamada shaqaysanina gar ma ahan taas ayada mar aan yeelayn haba yaraata ma jirto culamada shaqaystana abadan mar aan mid yeelayna ma jirto culima magac culamaa wax ku dhacayaana ayadna mar aan yeelayna ma jirto hadduu qofka culimada muslimiintii xoolahoodii ku dhacana ani waxaan leeyay laba dembi ayuu xambaarayaa dembiga koobaad oo xambaara waa tii caadigeeda ninka caamada hadduu muslimiinta xoolooda dhaca dembiga fuullahay wuu fuuli dembiga labaad oo fuulana waxaan isleeyahay waa kan ah diinti ilaahay buu sabab u noqday in laga tago in culimmadii la naca in diinta ilaahay la diido muxuu ii sheegi kii shalay muxuu ahaa tuug ahay xoolayga dhacay soomahayn muxuu ii sheegi hadda ilahay ka cabso idhihi waxba kama jiraan waxaa dhici marka in la yidhahdo hebel hebel hebel oo la socday hebel isaga waaba tuug waa naqaana sheekhnimadiisa waba kama jiraan ko waxaa weya sheekh hebel lagu la socda isna waa lamid kama celin waa tuug kale sheekh hebel waa kaloo ay noqdo marka diinta dhanba in laga tago oo diinta ilahay wax qaato la waayo kadibna qiyaamana arrinta ayada ah sabab uu qofka muxuu ahaa lagu cadaabo oo la yidhahdo fitnaad u noqotay nabigeena calayhi salaat slaam dad munaafiqiina dad gaalo ah oo uurka gaalo ka ah ayaa khaalid bin waliid iyo sayd cumar raggaa taqaaneen oo waxaa weeyaan seeftood dhulka ay ku dhacaynin ay markay diinta ilaahay ku xadgudbaan waxay leeyihiin dacnii adrib cunaq hada almunaafiq nabi allow munaafiqan warkagaalka ah qoortiisa aan rab ka sayo on agga ku tuura nabig wuxuu le maya laa yataxadad الnaas ana muxamadan yaqtul asxaabahu dadkii ayna ku sheekaysanin nebi maxamed inuu saxaabadiisi layni haddii marka la yihahdo macadhici dadka soo islaamaya o dhan waa istaagayaan wa alle w soo ilaamay kulli jib waa istaagayaan sooma islaamayaan lanna qofka u imaaday yoma soo islaamo dilayaan waa sad eh, albaabkii islaamkii soo gelitaankii xiraya soo maha tanna haddii ninka sheekha diinta ilahay dadka baraayba oo sunnada baraay oo axaadiista nabiga baraay oo caqiidada saxda baraay haddii aad muxuu isaga noqdo nin xoolihii muslimiinta ay ka badbaadaynin maxaa dhici waanaan noo geynin kuwaan waa imtixaan weya waa waa muxuu ahaa jabhad meesha iskugu timaadayo oo xoolaha muslimiinta dhacayaan duubka ayn ku dhicin iyo garka iyo ay dhahayaan sooma marka qofki laba dembiyu ambaaraya wasrayn xoolihii waa laga rabaa yowma alqiyaama diinta ilahay od ummadii ilaahay ka xayiray na waa ambaaraya saasaan filaya wallahu aclam nacam sheekh khayr allah kusiiy nimin culimada waa sax waa sax waa sax waa sax ma shaki ma laha a horta horta fuqara u badan yihin culimada cilmiga lah horta intooda badan fuqara wa laga soo bilaabay nebi moxamed alayh sala slam nebi moxamed faqiir u ahaa faqiir ayuu ahaa nabigeena alah sala slam waxba ma haysan ilaa soo soco marka raggii marka hadda aad tiras alculamaa tujaar culammada oo taajiriinta oo dhaqaala haysatay dad yar oo la yaqaan ay ahay oo la yaqaan hebel cabdullahi ibn maalak oo hantadiisana marna ku bixinay xaj marna jihaad ku bixinay marna fuqara ku bixinay Eh, xaafid ibn xajar dad yaroo koobanoo hebel hebel hebel markaad boqol laba boqol oo sheekh aad marto ayaa hal koox haba oo biilkiisa haystaya darki inta kale un waxay iska ahaayeen dadun allow waxooda xagga jeebka haddana waa sidii u fiirsada hadda nin culummo ah oo markaa taajir oo maanta la yaqaano alla yaraan badana yaraan badana yaraan badana xataa kuwan oo mataqaanaa duruqda eh, ah oo waxaa weeyaan eh, duruq suufiya iyo baabkooda iyaga xataa waa fuqara waxaan yaro un xoogaho dee walaaimtaan ma oyane wax weynoo hadda oo hanti ah <laughs> oy gacan ku haya ayaga lafta waa iska kedadan yihin runtii wax weyn ma haystaan marka waa faqriga sideedaba waxay dhihi jireen man alaba alxadiid aflas qofkii axaadiista nabigeenna dalbo oo axaadiis inaad barto raba muflis yani wuxuu noqdaa nin jeeb maran <laughs> aynu noqdaa waana aragteen waa loo badan yahay alcumuum mid midkoo ka badbaadana arkaysaa waaya laakiin ilaahay fadligai subxaana watacaala biilkooda ma waayaan oo aan ayagoo un iska quruxsan oo dhar quruxsano waxaad arkaysaa adla yaabi waxaan garanayaa wadaad noo akrin jiray noo akrin jiray cimriitiga oo ka imaaday gobolkan baydhabo iyo halkaas ka imaaday afraxooyinu ku akrinaya annagana mayda ma naqaana maxaa tirada maa naqanaa waana dhegaysanaynaa sheekh kaleba ma haynaba sheekh kaleba ma hayno marka wadaadkaas ficlan markaad labiskiisa aragto si uu labisan yahay iyo hindaamka ka muuqda iyo yacni waaa biluqati soomaaliyiin malaa'igu ay leeyiin mogta qofka cad oo aad muxuu isagana qurux u dhashayo marka nin wuxuu ahaa inaba caadi ahayn nadaafadiisa iyo udugiisa iyo dadkii yaqaanino ay kuleeyihiin waxaa laga yaaba inuusan soo quraanin uusan soo qadayn uusan cashiirin maantana u baahan waa iyo xeerkaas markaad aragtana quruxda ninkaas ka muuqata iyo haybadda iyo tacafufka waad yaabi marka runtii weli waa waa waxau ahaa maca daalika iyaga oo dhibaysan oon dhaqaalo haysanin haddana ummad dadka ugu suurada fiican oo ugu quruxda badan oo ugu roora yihiin wafadli min rabbina tabaaraka wa tacaala nacam saacad caawa loogu talagalay kitaab albey la bila amar waa las waa layidhi kitaab albey la galay markaa laiska fadhiistaa <laughs> marka kitaab albey intaan ku jirna casharka aduu gaabta ragga orodka isla wadne iska dulqaata insha allah tabaaraka watacaala laakiin orodkana waa dhulka ma fadhiisayn waa un dhexdhexaadan ku socona insha allah waaya hal hal masalo baan dul istaag habeenkiiba hal masalo ama laba masalo aan dul istaagin insha allah wixii masalo ah oo hadda taagan oo culays haayana in la soo qoro oon muxuu ahaa tababaxsinno si aan mxuu ahaa aan wiii waa isku dayna insha allah tabaaraka watacaala oo kitaabaha itaabe annaga dee mogtahay maadaama suuqa dhex joogno waa loo baahanaya masaa'il badan oo taagan oo dadka culays ku haya ayaa jira oo adna aan u baahan inaan barto adinkan aad u baahan tihiin dhammaantain inaan wada barano kitaabu lbuyuuci baabu lxadi cala alkasb in la shaqaysto isku boorin isku booriy iyu baabkan u baabay xadidka afarkan afar boqol iyo sagaal iyo afartanaad xadiis saxiixa qaala alimamu nasai aley raxmatullah akhbarna cubayd llahi bn saciid abu qudaamata saraqsi maanta waa la isku ken raaciy maxaa idin qoran meeshan sarkhasi miyaa idin qoran bisukuuni ra miya ah. sarkhsi waa marka waaya qaala wuxuu yihi waa iqatun suniyin maamuun waa taqaanaan qaala xadaanaa yaxya bn saciid alqaطaan can sufyaan athawri can mansuur muctamir can cumaara ibn cumayr alkuufi waa iqatun tabt can camati edadii ya aye anaqci oo riwaayad dambe oo kale ah, ah tamaam tamaam oo mansuur iyo cumaar waxa udhexeeyo ibrahim n yaziid anakhaci ah, udhexey ah, u leeyihin sooma kasaasa kuu qoran adiga kan hahey ahey tamaam tamaam waxaa ixtimaala mansuur inuu cumaaro gaaray inuu gaarin waa ixtimaal haddii uu gaarin wuuba gaaray oo xadiidka dambe ayuu xadiidka saxiix ku noqonaya hadduusan gaarin aan kala jeeda hadduu gaarayna dee muxuu ahaa marna waxaa weeyaan waa suntuu ku wariyey marna asagaa tusoo wariyey can mansuur bn muctamir can cumaara bn cumayr kufi waa iqatun sabt amati edadi can caaishata umi اlmu'miniin radia allahu ta ardaha qaalat waxay tirmuna caaisha qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm in ina aطyaba maa akala rajulu qofka wuxuu cuna wax ugu diibsan ugu wanaag badan min kasbihi wuxuu isaga shaqaysta weeyaan qofka wax alla wuxuu cuna wax ugu fiican oo ugu xalaalsan waxugu shaqaysta waad xamaalatay waad ganacsatay gacantaada waxaad ku qabatay iyo adiga muxuu ahaa shaqadaada ayaa ugu wanaag badan ayuu nabig leh sal slm wa ina walada arajuli qofka canugiisana iyo ninka canugiisana min kasbihi isaga shaqadiisa iyo wuxuu shaqaystay ayay ka mid tahay ayuu nabigeena cadayna sal slm canugaadi wix marka uu dhaqaalo ah ood isaga aad ka hesho waxay la too tahay wax adiga aad gacantaada ku shaqaysatay sidaa weeyaan xadiidka afar kun afar boqol iyo iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas a barna mamed mansuur aljawaas alkhuzaaci soo ma qala xadaana sufyaan ibn cuyeyne qala xadaana acmash can ibrahim yazid nhi can cumar bn cumayr can amatihi can camati lahu can caaishaa um اmminiin an amihi an amati can camati lahu tanna maxaa idin qoran amati hay maaa ku qora shekh ali amati soo maha hay waana soo hubina sheekha sheekha eh, nuur iyo cali isla soo hubiya camati iyo camatin lahu iyo camihi isla soo hubiya can caaishata um lmuminiin radia allahu ta an nabiy nabigana sala allahu alayhi waali waslm qala rsulkana wuxuu yidhi ina awlaadakum awlaadiina caruurtiina min ayabi kasbikum kasabkiina kan ugu wanaagsan ugu xalaalsan ay ka mid yihiin awlaaddii marka ay wixii ay ayaga ay soo shaqeeyaan ama ayaga ay leeyihiin inaad cuntaan waa xalaal ayiba ah weyaan weliba waxyaabaa ugu fiican ay ka mid yihiin kow ee fakuluu cuna min kasbi awlaadikum awlaadiina waxyaaba ay soo shaqeeyeen cuna ayuu nabig ilah sal slm anta wamaaluka liabiika marka xoolaha canugaada adiga muxuu ahaa inaad cunto ood ka noolaato waa xalaalun ayib wax ishkaal oo ku sugan malaha weyaan xadii afarka afar boqol iyo ko iyo kontonaad wa xadii saxiixa qaala alimam nasa alay amat akhbarana yuusuf ibn ciisa intaanan ka bixin soomaalida waxay dhahaan aad dhashay isaga kuma dhalin koleyba ragga ilmaha ay u qaangaareen oy u shaqo bilaabeen ayaa aad u fahmi karo adi canugaaga maalinta aad dhashay iyo maalinta hoydiisa aad guursanaysa ilaa muxuu aha isaga kaa maarmo wax alla wixii aad adiga aad awoodda wax kasta ha noqdeen dheg yar hadday xanuunta dhegtiisaas oy caawa u baahanta boqol kunoo shilin haddii aad heli kartana waad bixini haddii aad heli karin waad soo daynsani ma tamise maaha boqol kun lacag yar maaha waliba khaas dadka mutawasit alxaalka ah. ah qof malaria ay ku dhacday boqol kun in lagu bixiyo lacag yar maaha waa kun dolar marka halkaan aan joogno kunkaas dolar ama deeq jeebkaada ka bix ama deeq kusoo hel ama deyn kusoo hel waad bixini wax kasta oo canugaada maanta waxbarashadiisa waxaa laga yaaba qof inuu ku bixiyo hal milyan bishi inuu bixiya laga yaba haduu heli karo haddii kalna uu usoo muxuu usoo jaafjaafo oo meelo un wax kasta wuxuu u baahda nacam soo maaha taas waa kuwii la dhalay wax alla waxaad u baahan yahi aba guuraan u baahana oo guuri aabba waaa baaburan u baahan baabur u gad aabba waxaan u baahanahay shaqo inaan shaqay shaqayso aabba diyaarad inaan bartaan raba bara aabba dhakhtaraan raba inaan noqo wax walba isaga saasu ma garateen wax xanuunsaday maanta caawo dhan wuu soo joodi waliba khaasatan hooyada soo maaha isaga mudo marka isaga hala muta wiilkii qaar badan oo marka aabbihii intuu samaynaya ama hooyadii sameeya ama qaar ka mid ah badan yaan dhihini in la helo waa suuragal ama xataa kaga sii fiican waa suuragal laakiin haalibka waxaa ku dabaqmaysa canugaa dhashay kuma dhalin abadan ya sheekh xaqiiqo wa abadan yani intaasaad la maraysa aabbow maanta caawa dhaga yar xanuuni boqol kun aan u baahanahay waxaad yeeli iisoo tuur isagoo haysta muxuu ahaa toban kun oo muxuu ahaa eh, eh, dolar kaba soo qaad adi haddii aad tiraad kun iso tuur bishaqi anfus waa dhibaysaa aad u dhibsanaya laakiin waxaa u fudud inuu iphone uu boqol iyo konton kusoo gato u fudud aad geem ku ciyaarood meelahaad la xarbi aaday u fudud inuu kun dolar siiyana waa ku adagta adigana wax walbaad uhuri naftaada hataa uhuri marka lidaalika mararka qaar waxaa dhacaysa canuga xoolakiisa inaad isticmaasho adoon weydiin ilan sidaadii oo kale uma gacan furna sidaadii oo kale muxuu ah uma niyad furna marka waa lagu ogolaanayaa inaad xoolihiis isticmaasho markaad u baahanta inaad ugu ciyaarta maaha laakiin markaad u baahan tahay inaad isaga aaba hadduu isi aabaysi oo muxuu aad ka aad ka weyda inaad marka aad muxuu aha aad wixii qaadato ood ku tasarufta waa lagu ogoliyay waa kan ujeedaa waa kasbi weliba xalaal ayiba ah. ilan iphone-kana boqol kun ku bixinaya adiga dhegta ku xaruurinaysa in muxuu aha kuma bixinayo toban toban kun oo shil waaye marka awlaadda allah noo hanuuniye allahna na sii intaan awlaad haysan wad alla sii barakaysa waaya xadiidka afar kun afar boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qala imam nasa a abarna yusuf bn ciisa almarwazi watiqat fadil qala xadaana alfadl ibn musa asinaani watiqat tabtin yuqrib qala anbana acmash can ibrahim bn zid an aswad bn zid an caishata um muminiin radi allahu ta qala rasul rasulka wuxu yuri sal slm ina ayaba maa shaykan ugu wanaag badan ugu xalaalsan akala u cun arajulu ninka ama qofka min kasbihi waxaa asaga u kasbaday uu shaqaystay wax aad gacantaada iyo aqoontaada iyo maskaxdaada iyo wakhtigaaga aad ku bixisay waa waxa ugu xalaalsan wixii aad cunta oo noocaad aad ku heshay o wa waladuhu canugiisana min kasbihi isaga kasabkiisu ka mid marka xoolaha cunuga inaad marka cunta xalaalun ayib weyaan huwa xalaalun ayib waay xadiidka afar kun afar boqol iyo labayo kontonaad laakiin aan lagu darin iska ilaalida ilmaha qaar waxaa weyan hadii xoolada aad gacanta u yara taagto halkaas inay garuun kugu dhuftaan khatar afar kun afar boqol iyo labayo kontonaad وxadيث صحيح qال imam نس أخبرna أحمد بن xفص بن cبداللahi نaysابr waa صدوq qال xadaثnي abي abihii waxaa weeyaan wa xفص iبن cabdالlahi نaysابr waa صدوq naysابuri qal وxu حadaثnي ibrahيم iبن طحman almaki waiqatu yuqrib can camr ibn saciid athawriy imaam hawr walaalkii weyaan waiqa can ilacmash can ibrahim can aswad ibn zayd anaqci can caaishaa um muminiin radia allahu taala qalat xasn umar caaisha qaala rasul rasulk wuxu yih sal slm ina atyaba maashay kan ugu xalaalsan akala u cuna arajulu qofka min kasbihi shaqada wuxuu shaqaystay ama kasabkiisa weyaan wa ina waladu canugeysan min kasbihi kasabkiisu kamid yihi waayahay baabu markii in la shaqaysto culima iyo caamma laga hadlay meeshaan akhyaaray ya maya kulli inay shaqaystaan ayaa la isfaray weyaan baabu ijtinaabi shubahaat baabu ijtinaabi shubahaati waxyaabaha isa saaran oon caddayn oo shubahaadka loo yaqaano xalaalnimadooda iyo xaalaalnimadooda ay isku maran yihiin in laga fogaado filkasbi marka la shaqaysanayo baabkan u baabiya markaad shaqaysani wax xalaalnimadooda aada hubto waxaan ina ka shaqaysanin waxyaabahan isku maran ma xalaala ma xaaraana say yihiin ma bannaan yihiin ma bannaana ha ka shaqaysanin marka ka fogow baabu ijtinaabi shubahaati waxyaabaha isku maran oo shubahaadka oo xaaraanta iyo xaalaasha aanaad u kala caddayn in laga fogaado baabkan u baabi filkasbi marka la shaqaysani iyo kasabka xadiidka afar afar boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay mat akhbarna moxamed ibn cabdillah al sancani wa hiqatun hahay قال xadثna khالد بن hujayم wهو بن الحارث الhujayم واثقة ثبت قال xadثna بن عون بن عون cبدالله بن عون واثقة ثبت فاضل عن الشhعبي waa imaمkii قال سمعت نعمان بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كذلك قال وxu بن عمان بشير صحaabigaas سمعtu رasuل baan ka maqlay صل سلم mxuu ahaa rasuulka all ayaan ka maqlay sل سلم فوالله allan ku dhaartee laa أسمع ma maqla baعdahu gadaaشhi أحada qof oo yaquulu yidhaahdo kama dhegaysta weeyaan wallaahi allan ku dhaartee samtu rasul s slm fawallahi allan ku dhaartay laa asmacu bacdahu axada qof ka dambayna ma dhegaysanayo oo arrinka adii sheega arrin ka duwan kama dhegaysanayo weyaan yaquulu rasuulkan ayaan ka maqla sl sm isagoo lah calayhi الsalaatu wasalaam hy fawallahi allan ku dhaartay laa asmacu ma maqlo bacdahu gadaashi axadan qof oo yaquulu qowl qowlkaas khilaafsan ku hadlana ma maqlo kama dhegaysto weyaan samictu waxaan ka maqlay rasuula baa ka maqan sal slm qul isagoo ina alxalaala xalaasha bayinun waa wax aad u cad bannaankay taalla wa axalla allahu اlbayic wa ina alxaraama xaraantana bayinun waa wax aad u cad wa ina alxalaala bayin wa ina bayna daalika arrinka asaga ama labada arrimood dhexdooda ayuu ahaaday umuuran arrimo mushtabihaatun isku maran isku dhafan isu eg isdhexgala warubbamaa waxaa dhici karta qaala inuu yidhi waina bayna daalika labada dhexdooda waxaa ahaaday ama ay ahaatay umuuran arrima mushtabihatan waina bayna daalika umuuran ba ahaatay mushtabihatan ee isu eg eg oo xalaalnimadii xaraamnimadii labadaba weji yeelan kara oo isku maran qaala wuxuu yidhi wasaadribu lakum waxaan idiin yeelayaa fii daalika arrinka asaga maalan tusaale tusaalaan idiin soo qaadayaa weeyaan ina allaha alla weyne caza wajala xama wuxuu xadeeyey wuxuu soohimeeyey wuxuu xuduudeeyey ximan soohin iyo xuduud ayuu rabbi dhigay ilaahay soohin buu dhigay dal walbas xuduud ma lahan soomaaliya iyo hadda kenya xuduud ay kala leeyihin tanzaniya iyo kenya xuduud ay kala leeyihin kenya iyo uganda xuduud ay kala leeyihin etoobiya iyo kenya xuduud ay kala leeyihin xitaa iska dhaafa gobollada countiyadan afar iyo todoba toddoba iyo afartanka county oo kenya ay ka kooban tahay ayaa xuduud kale leh xitaa guryahan aan joog baloodyadan iyo boosaskan aan ku jirnaaba xuduudyo kale lah soo maha xitaa sufuufta aan joognaak xuduudyo kale lah oo muxua inbaa udhaxaysa ilaahay marka xuduud ayuu sameeyey wain naxim allah xuduuda ilaahin caza wajal maa xaramahu xaaraam yeele weyaan xuduudaas ilaahay looma dhowaan karo o wainahu hhay haniye man qofkii yarta yartacu daaqo xawla alxima xuduudka agagaarkiisa qofki daaqo oo ag marmaro meesha xuduudka ah, korontada ay ku xihan tahay koronto khatar ku xihan xuduudkaas ag marmaro yuushiku wuxuu khatar ugu jiraa ama uu dhow yahay an yukhaalia alxima inuu xuduudkii ku milmo inuu dhex galo ayuu khatar ugu jiraa weyaan warubbamaa waxaa dhici karta qaal inuu yidhi inahu shani man yarca qofkii daaqo oo dul wareega xawla alxima xuduudka hareerihiisa iyo meeshii aan lisu ogolen yushiku wuxuu dhowya an yartaca fiihi inuu daaqo wa man yukhaaliطu arriibata qofkii waxyaaba shaki ah ku marmo oo dhex gala yushiku wuxuu khatar ugu jiraa ama u dhow yahay an yajsura inuu muxuu aha ku il adaygo ood ku dhiiranaado ayuu khatar ugu jiraa weeyaan xadiidkan xadiidkii ad taqaaneen oo mashhuurka ahaa oo arbaciinka iyo meel baan ku soo marnay ayay isku macno yihiin ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun wa baynahuma umuuru mushtabihaat laa yaclamuuna kaiiru min annaas faman itaqa shubahaat faqad istabra lidiinihi wa waman waqaca fi shubahaat waqaca fi lxaraami karaaci ra xawla alxima yuushiku an yaqaca fiihi o an yartaca fiih sowmahan waa xadiidkii un macnihiisii marka ilaahay subxaana watacaala xaraamtiina wax cad ayuu ka dhigay oo waadixa xalaashina wuxuu ka dhigay wax waadix oo cad oo haba yaraatee laalaab aan lahayn laakiin waxa u dhexeeya wax xaaraanna aan ahayn cad xalaal cadna aan ahayn oo laakiin isku maran saa iskugu maran ma xaraamba ma xalaalba ma xaraamba ma xalaal adin badbaadaba rabtaa dhig ka caro ha u dhawaan agtooda ha istaaga diintaadina waa kuu badbaadi sharaftaadan waa kuu badbaadi laakiin qudhahe tubuq markii dambe waxaa weeya waad ag marmari shuluq waad ku dhici hadda mucaamalaadka qaar ahoo iyo waxyaabaha qaar oo ganacsiyada qaarkood xaaraannimona kuma sheegi kartid kaba soo qaad waxyaabaha contractka loo yaqaan mataqaana hadda xaaraannimo aad ku sheegi karta ma abadan waa beec oo kale waa shaqo lagu dirsaday xalaalnimona waxaa weeyaan shuruudda loo maraa iyo laaluushada la bixina iyo mararka qaar qofka waxyaaba qaar uu in la qabtay u rabin oo ka gaabina iyo waxyaabahaas oo dhan marka qofku waxay u keenayaan inuu khatar ku galo ilaa man casamahu اllah qofku ilaahay ilaaliyo oo aad u taxadiro waa gooni waay xadiidka afar kun afar boqol iyo afari kontonaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasayi caleyh raxmat ullah ahbaranaa hay ama xadaanaa waxaa noo warramay alqasim ibn zakariya ibni dinaar waa iqa qaala xadaana abu daawuud alxafri wa cumar ibn saciid alxafri hay iqa miya can sufyaan athawri weeyaan can muxamed ibn cabdiraxmaan alqurashi waa iqat faqiih faadil can maqburi wa saciid ibn abi saciid maqburi wa kaysaan weeyaan waa iqat tagayara qabla mowtihi biarbaci siniin can abi hurayrata radi allahu ta qal abu hurayra qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm yaأtii calى الnaas dadka waxaa u imaan doona zamaanu zaman maa yubaali uusan u aabiyeeli doon alrajulu ninka ama qofka min ayna asaaba almaal maalka meel alle meeshu ka soo gala usan aab yeeli doonin min xalaalin xalaal xaggeed miyuu maalka ka soo asiibay uu ka soo galay aw xaraamin ama xaaraan waxay ka mid tahay calaamaadka aakhiru zamanka ka mid zamankaas marka waxaa waa zamanka qofka dhaqaalo unbaa muhiim u ah ma xaraan buu kaaga yimid ma xalaal buu kaaga yimid qofka uma aabayeelaayo zamankaasaa imaan doona saasuu nabigeena yihi calayhi salaatu wasalaam hadduu yimaado marka adiga waxaa laga rabaa inaad kuwaad ku biirta maya ha ku darsamin kuwa iyaga ka reebtoon oo ha raacin oo waxaa weya kuwa xalaasha miiran isticmaal oo ku dadaala noqo weyaan waay xadiidka nacam waa iqa soo maha axsanta abu daawuud axafri waa cumar ibn saciid waa iqa saan sheega weyaan waay jaزak اlah khيr xadidka afkun afar boqol iyo شhan iyo kontonaad waa xadيث ضaciifa qala imam نasي alي mt abarna qtayb بn سacيid qala xadaثna ibn abi cadiy mxamed ibrahim بn abi cadiy wa iqa can daawud ibn abi hindin waahiqat mutqinin kaana yahimu fii aakhirihi can saciid ibn abi khayra albasri waa maqbuul cilada xadiidku halkaas can xasan ibn xasan basri can abi hurayrata radia allahu taala a cabdiraxmaan sakr dawsi raawiyat alislaam qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm yaatii cala annaasi zamaanun dadka zaman ayaa muxuu imaan doono yaakuluuna riba ribada ay cuni doonaan ay ka dhargi doonaan faman lam yaakulhu qofka ribada aanan cuninna asaabahu min gubaarihi boorkiisa ribada boorkeeda ayaa soo gaaro xadiidku waa daciif laakiin waaqiceenna hadda aan ku sugannahy xaqiiqa su-aalaha hadda i ma taqaanaa qaarkood wuxuu ku leeyahy warniyo weliba dadka subxaana allahi marar qaar waxaas leedahay dadka khayr badan oo badan oo badanaa ka buuxa dadaad ofilayni nin loo kusoo wici loo dabcan loo waa taqaanaa baabkeeda shaqada ay tahay iyo khilaafka ka jira iyo waxa la qabta iyo noocyada ay kala tahay hataa looyarnimadii kulli waa taqaanaa looyarada marka rag ka mid oo ah waxaa jira cuquudda iyo waxyaabahan agrimentiyada un qoro bas shaqo kale aan qabanin labadiina u imaanaysaan waxad leedahay nimi waxaan ku heshiinay inaan miiskaan kala iibsanno wuu idin kala gadaya bas shaqo kale ma qabanay tawhiiq uu idin samaynaya kuwa noocaas ku shaqaystaa jira iyo kuwo kale oo muxuu ahaa dee baatil xaq u rogo xaqna baatil u rogo oo lacag badan ku qaato ayagaa kala duwan laysuu sawaan marka way kusawacayan waxay ku leeyihin warshiikow nin baa no ii imaaday ninkii ii imaaday waxaa weeyaan mucaamalo fulaan buu ku jiraa waxbaad ii dhamay leeyahay wix inay xalaal yihin waan hubaa waan aqaanaa laakiin waxaan ogsoonahay in mucaamalo kale oo riba aad ku jira markii aan ballamayni marka maqaayadii ugu ballaminaya markuu maqaayad ugu ballamiyo shahu shubi ama qadow bixini lacagta isaga dhiibi ma kasta marka soon maraan sheegtay iyo maraan waxaa weyaan aan waxba ma cuni kara aan dhaha iyo mar waaa kal maraan la boodo aan biilka aan jeebka aan <laughs> ku rito anaan bixiyo iyo waa kadeedna say wax yeelaan dad marka waxaad arkaysaa badan oo akhyaar ah oo runtii aan loo filaynin oo taxadir adag ku jiraan iyo qaar loo fila oo ayaga iska qofka raximaa tihin asxaabaa tihin isku magaalaa tihin macrifa isu taqaanaan ribana waa ku jiraa baqayada iskugu imaadeen munaasabadu leey aroos fulaan wamaa ilaa daalika soo saa maaha cunadiisi qasab waa cuni qubaarkii ma ku ma soo gaari kusoo gaari xadiidku waa daciif laakiin waaqic ahaan annaga maanta baan ku suganaa ceebaheen allah asturo yaa sheekh a a Eh, de kolley <laughs> kolleyba horta canuga inuu ka shaqaysto xalaal baa la rabaa mogta canuga inuu xalaal ka shaqaysta la rabaa xaaraanta marka marka qofka eh, xoolaha xaaraanta markuu haysto qofka culimada waxay leeyihiin qofka wax kasabkiisa oo dhan hadduu xaaraan yaho la yaqaano koob biyo ah lagama cabaay koob shaah lagama cabaay shilin lagama qaadaay wixiisao dhan baa wada xaaraan mogta wiiisoo dhanba sanka iyo mxuua laga qabsani duurkaa laga mari laakiin culimmada waxay qiil yar u dadayaan qofka xaaraanna waa ka shaqaystaa xalaalna waa ka shaqaystaa xoolihiisa waa khaliid wa mukhtalid waxay u yaqaanaan waa khaliidun bayna alxalaali wa bayn alxaraam haddii marka khaliid ay yihiin haddii marka waxa xalaasha ay badan yihiin ama ay khaliidba yihiin guud ahaanba culimada xoogaho way sahlaan way nuglayaan way nuglaynayaan oo dhankii waxaanaad cunays waaad niyooni kuwa qeybta xalaasha aheed inay tahay unbaad niyooniya iska leeyihiin laakiin qofka iska ilaaliya oo ah muxuu ahaa kool iskaga qabta iyo qori iskaga qabto xagga iskaga taaga saxaro waxaa lalihi jiray qori dheera laiskaga fogeeya somayn xagga muxuu ahaa iska aadiyo kaas unbaa kolleyba ka fiican shaki ma lahan qofkii wax luqluuqda waay baab tijaara ganacsi ayuu baabkan u baab yahay ganacsi ayuu baabkan u baab yahay tijaarada waa taqanaano hadda tafsiir uma baahno oo waxaan dhayli aan wadna ka soo bilow muxuu ahaa mid kaba casayna iyo muxuu ahaa mid eh, miis afwan mid gada muxuu ahaa biyo iyo mid maaska gada kuwa bacda gada xataa anaga naga iibiyo meeshaan albaabka masjidka la taagan ka bilow ilaa miisla ilaa dukaanley ilaa shirkada ilaa waxaanad arkaysa ilaa guryogad ilaa waxaa nicmada ilahay tirada badan ilahay nagu faraqay oo shukrigeeda ilahay aan ka badan yahay inaan helno insha allah tabaaraka watacaala ganacsi waa taqaana waa kuwan ummatu tijaara wa annaga dee ganacsi hadda soomali looma tilmaamay ilahay fadliga subxana wa waana nicmo weyn oo ummado badan oo annaga nala nool maanta ay haysanin halkan alla joogay ummadda degnayd ganacsi ma ay aqoonin waxa maanta aan ku muuqana tiro badan ma ahan tayo badanna ma ahan wax kaloo meesha yeelle ma lahan diintaas ilaahay kitaabka quraanka iyo sunada nabigeena ala sl on ku dadaalayno iyo nasrigaas ilah aggii ka imaaday uma ganacsigaas oon ku jirno oo runtii wax badan aan ganacsanayn ganacsan sida noo imaan doonta barako aad u badan ayuu ilahay dhexdhigay subxaana wa tacaala marka ganacsigaas marka waa kaasaa taqaana baabu tijaara ganacsigu baabkan u baabya xadidka afar kun afar boqol iyo lixi kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alayh mtl akhbarna camr ibn alfalas waa iqatun xaafid xadaثna wahb ibnu jariir alasdi waa iqa qaala xadaثanii abi abis waa jariir maxasim waaiqaة ila fii qataadة can yunis ibn cubayd alcabdi waaiqaة dabtun faadil waric can xasan ibn abi xasan basri can camr ibn taqlib albasri waa saxaabi jaliila min cabdi qays qolihii ree cabdi qays ninkii ashaj qolyahoodii ka dhashay ashaj ee cabdilqays oo nabigu ku yiri sal slm ina fiika khaslatayn yuxibuhum اllah alxilmu waاlana qaala rasul la rasulka wuxu yiri sal slm waxaa ka warina camr ibn taqlib ina min ashraai saacati saacadda qiyaama calaamadaheeda ay ka mid ahaatay an yafshuwa almaalu maalka inuu faafo inuu ballaarto aw yakura uu weliba aad u bato wa tijaara ganacsigana ay faafto ganacsiga uu faafo weeyaan aw yadhara alcilmu cilmigana bannaanka uu yimaado camalfalku waa baab kale cilmi badan la helo o wayabiica arajul bayca qofka ganacsi ama iib u iibiyadha wayabiic u iibiy arajulu ninka albayca iib oo fayaquulu fayaquula uu yidha laa maya markuu ganacsi gacanta karid ilo okaad sug maya jooji wuu joojinayaa xataa astamira taajira bani fulaan reeb hebel ninkooda ganacsadaha ilaa aan kala tashto uu yidhaahdo oo wayaltamisa wayultamasa la dalba fi lxayi qabiilkii oo dhan alcadiimi aadka u weyn alkaatibu qof qoraa ah oo karhaani ah oo sekreteer ah oo muxuu ahaa oo cadaalada weeyaan laga waayo oo falaa yuujadu aanan laga helin xadiidkan nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam calaamadihii saacadda qiyaamo ayuu nabigeena tilmaama calayhi salaa slam waxaa ka mid ah in maalka uu faafo weliba aad u bato raggan hadda islii ka dhisaa guryaha weyn maarata iyo raggan barwaaqaysanoo masaajidka dhex fadhiyo tirada badan ood arkaysaan oon annaga ka midna sacaaliig qaar badan oo ka mid sacaaliig sacuudow ma taqaanaan shilin laawo shan laawo in badan oo ka mid a ah ayagoo muxuu ahaa baabuur loori ah loori ma taqaanaa baabuurtan oo basaska aanan ahayn oo xamuulka ah ayagoo biraha kolo haystay muxuu aha nairobi kusoo dhex daateen birha kore ayagoo haysta ma garateen ay kusoo dhex daateen qaar ayagoo muxuu ahaa tahriib ah ay kusoo daateen qaar ayagoo tuulooyin noodisan ka soo cararay halkan ilaahay keenay maantana alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wajacalakum mulukan waa waa ilahay ilahay baan ku mahadayna alxamdu lilah soo ma waaya xagga maalka waa kaas si u faafay faqrigo meeshaan ka jiray masjidkan sigiiska markii muxuu ahaa uu la furaayey sheekh aadan garweyne caleyh raxmat iyo imaam ramada labadooda meeshan waxay keeni jireen xafidaha allah waracaaha waxay keeni jireen akhyaartaana loo keeni jiray oo kumanaan ah, iyo boqolaal ah iyo qamadiga loo keeni jiray meeshan shekh xuseen aw tiimkeenna waa anig adiga waa ku jirna oo la socota marka waxaa weyaan halkaana qamadiga halkaa la keeni jiray sareynta rag badan way joogaan halkan fadhiya iyo qaar dhintayba allah naxariist halkaana la keeni jiray suxuurta halkaa laga wada suxuur jir dhammaan hadda halkaana laga wada socon jiray xataa iyadoo gurya laga soo ka cid in reer laho reer u degan yaaba yaraaba skabula loo wada badnaa ragga tujaarta weyn rag badan oo aqaana skabula an wadana meelaan wada degnaan jirin waa la wada yaqaana kulli rag badan oo ka mid a ah. haddana maanta islii xataa lama soo dhex istaagaya la socda kan ugu dhow arban maaratan arban arban iyo meesha la yidhaha eh, isheeg eh, ya maasa nomad nomad arbainama halkaas baabuurkaas maka dhigaan inta xaaraan wuxuu ku leeyahy aniga toban sana kor a ugu dambaysa slid qadadan soo gala war ah, sareenta beriga waan cuni jirna aw halkaan aaw baabkii ma hilmaamto waana xaqiiqa wey kaftan igama ahan waa dhab waana dhaha aniga xaqiiqa waan dhihi waxaana war sareenta ma hilmaamto berigii saasaan dhaha marka waa la isku laan jiri feer baa marka qaar nig nig nig waa kasha axmed wa shahida shaahidu min ahliha aqiiqatan waa ogsanya aj waxaan kala jeeda marka halkaasaa la joogay meesha ugu dhaqaalaha badan sigiisku ahaa oo sigiiska qofka joogo waxayba haydba mawiga meelahan kale dee adiga warba ma lahan kiyoosho yaryar oo meelo yaryaroo muxuu aha sandaqada ah oo sakaraad ah oo xataa aadan naftaada uqurin oo inaaga madow iyo muxuu ahaa kirli weyn oo jalmad weyn oo muxuu ahaa shaah laga buuxi iyo root ismarisa bandhika la yidhaah oo laba laba shil saddex shil dhiibi halkaas meeshan qofkii madawaniga marka mxuu ahay v i b ninka arban joogo arban iyo dubay ku jiro iyo sakiina ku jiro ninka sigiska imaado sarreenta helo halkaasaa la joogay maantana xaaladdeena ma jeedaan wixi aan soo qubaynayaa si la yallay marka waxaa weeyaan yafshw almaal wayakur ma haynaa mise ma hayna waan haynaa ilaahay subxana wa taala xalaashiisa hana siiyo shukrigeedan hana siiyo awjuh khayr ku allahna waafajiyo o watafshu tijaara islii shalay waxay ahayd gaarisaloj meesha hadda loo yaqaano oo magaca weli way wadataa oo ka soo horjeedo hong kong miya ms bangkok ka soo horjeed halkaas oo gabdho dhowr ah ay sariiraha loojka ay waxyar korkooda surtaan ayaa naqaana ood adinkaba ogsoontihin ragga joogi jira haddana maanta meel walba isli waa tijaaro waa ganacsi meel walba masaajidka hadda dhowr jeer noogula imaada waxaa la yidhi war meesha muxuu ahaa maalojin olojin maad ka dhigtaan ama aad muxuu ahaa maad qaybta hoose masaajid ka dhigtaan maxaad uga dhigi wayan dukaamo iyo ganacsi maxaa looga dhigi waaya inta noogula imaada kow iyo laba imaahan meel walba waxa muxuu aha ganacsiga ayaa marka aasaa u galay kow watafshuwa atijaara wayadhar alcilmu aqoontan ay banaan ka imaado markaan baabka sa ka hadalno riyaad الsaalixiin ninka soo geli soomaaliya geyiga soomaaliya waa nin la yaqaan waa sheekh ibraahim suuley caley raxmat ullah konton iyo lixdi may ahayd meelahaas kitaabu riyaad الsaalixiin ninba soo geliya soomaaliya gudaheeda saa u horrey ahayd kutuba sita iyo waxaa weyaan macaajimta iyo masaaniidda iyo waxaa weyaan waxaan waa wax ninka yaqaano naxwaha ilaa alfiyah fiqigana ilaa minhaajka ilaa irshaadka ma garat tafsiirkana jalaaleyinka yaqaano ya allahu akbar ninkaas wuxuu ahaa mufti اlanaam mufti anaam ayuu ahaa haddana maanta waad aragteen xaaladda meesha ay marayso waad u jeedaan hal ni qofo arkaysaa maktabadiis waxaan garanayaa kitaabkan eh, eh, kawaakibka ah ayaa maktabad ku taalay magaalada balaxawa eh, hal maktabad sheekh ah wadaadkada waa dhintay koley magaciis hadda aad uma xasuusta ayaan ka soo iibsaday xerti marka aan madheero wada joognayoon wax wada baranaynay ayaan kitaabkii o wata aan keenay waa ligu soo waa ligu sosaasaa ligu oomay bal dhiib kanaan udhiiba kanaan udhiiba kanaan udhiiba <laughs> markaasaa nin walba waa fiirinaya oo kitaabkii ala leeyaban cimridia noogu weyn kutubahanaga ninka cimridi haysto bes weeyaan waa shali waa shali haddana maanta ragga iyaga ahaa oo noo dhiibi lahaa waxaa laga yaabaa ragga qaarkood in maktabadooda ay intaasaa u xiraysaa laga yaabaa soo saa maaha marka cilmigii saas ayada ah ayuu ufaafay laakiin waxaa isweydiin mudan cilmiga ha faafay camalka ma faafay cilmiga ha faafay camalka ma faafay taasaa isweydiin mudan kow wayadhar alcilmu cilmiga uu bannaanka yimaado oo yabiica arajulu lbeyca qofka uu iib iibiyo oo fa yaquulu kadibna uu yidhah la maya xataa astamira ilaa aan ka idin aan ka la tashto taajira bani fulaan ree hebel koodii ganacsiga ahaa amaba ganacsadihii ree hebel maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuu ii kordhiyo inaan ka hubsado ayaa laga yaabaa o kan u dambeeyana oo khatarta ah wayultamasa la dalba filxayi xaafadda alcaiimi xaafadda amaba qowska ama qabiilka alcadiime weyn alkaatibu qof qoraa ah. waa kaatibkee kulli qoraa wadana laakiin alkaatib alcadlu waa waa qofka qoraaga ah oo dadka wax u kala qoro oo cadaaladda ah laga baaro qabiil hebel ka soo raadiya qof na kala saaro oo wax noo kala qoro oo cadaalad laga waayo oo falaa yuujadu aan laga helin saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam tijaaradasaas ay ufafi donta maxalushaahidka marka waxay tahay wa tafshuwa tijaara baabun meeqaa la jooga ya shan daqiiq arrima sooma saddex daqiiq saddexdaas waan ka faa'idaysanaynaa baabun ma inta hadda aan kitaab albayc ku jirna tallaabada waa gaaban doontaa marka raggeena ordayo aniga aan ka mid ahaa aan iska sabarna insha allah tabaaraka wa baabun maa yajibu wixii ku waajiba cala atujaari dadka ganacsatada ah min altawqiyati inay aada isu dhowraan fii mubaayacatihim kala iibsashadooda markay wax kala iibsanayaan ama iibkooda ku jiraan inay taxadar aad u muujiyaan inay waajib ku tahay cadayn la caddeeyu baabkan ubaabihi maxaa yeelay ganacsiga wax badan baa syaaci hadda maantadan la joogo nin akhyaaraho dhallinyaro aho weliba wari ah ayaa xafiiskan igu imaaday wuxuu telefoon ku wadaa marka funaanada funaanadihii marka dusha waxaa ugu wada dhegan calaamadasaliibkii waa ogsooni ganacsatada waa ogsooni arintayada wax ah, badana noo imaan doono insha allah waan isla wada eh, eh, qeexi doona marka calaamad saliibkii oo afar ama shan ah ayaa saa wuxuu ku marka nin soomaaliya waxaan iibina kow aniga malihi waxaana qaadana nin gaal ah ma lii ogolii ninka soomaaliga ahay inaan ka qaado oon dhexdhexaad u noqdo oo ninkii gaalka ahaa aan ugu iibiyo oon u geeyo anigana xoogahoo shaarowgaabsi ah waxay dhahaan shaarobada wax lagu yara gaabsada qaar qaar salah moogta xoogahoo yaroo muxuu ahaa yacni ah, ah, mashqiyad ah aan ka helo dulaal waa maantadan maantadan iyo waa bacdaljumca waa saasay marka marka qofka ninkaas muu muxuu sameeyey wuxuu ku camal falay amarkan way iska hubinayaa wixii waxaan ku yidha u dhawaani xoolaha adig malay hadaad leeda gubaan ku dhehi lahaa haddii ad leeda waxa saliibka ah gubaan ku dhehi lahaa ma garate laakiin maadaama aadan lahayn balaayo ilaahay aad qoorta ku surnaa suurani ageli asna uu sheeg in ay u banaanay inuu iibiyo adigana muxuu ahaa duurka ilahay ka maraan ku idhi haddii aan ku khaldamayna waa lisaxaya waa lisaxaya insha allah tabaraka watacaala waay xadiidka afar kun afar boqol iyo todobiy konton xadis saxiixa qala alimam nasi cali raxmatullah akhbarna camr cali falas watiqatun xaafid an yahna sacid alqataan qala xadathana shucba wa imamki qala xadathani qataada ibnu dacama saduus albasri can abi lkhaliil abi lkhaliil waxaa weeyaan صaalix ibnu abi maryam aلضubci weeyaan wahaqahu الnasaئي wbnu maciin can cabdillahi bn xaariث alqurashi lahu ru'ya waاtafaquu calى anahu hiqa can xakiim bn xizaamin saxaabiga jaliilka radi allahu ta qala wuxu yhi xakim bn xizaam qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm albayicaani labada wax kala gadanaysa bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin oo ikhtiyaar bay leeyihiin maa lam yaftariqa intayna kala tegin oo isla fadhiyaan warmxu kitaabkan intaas u joogaa boqol shin laba boqoloo shin la kala gadanay intayna kala tegin qofka inuu fasaqa amaba uu isaga baxa beeci ayuu leeyihi khiyaar bay leeyihiin maa lam yaftariqa fain sadaqa haddii ay run sheegaan labadii wax kada gadanaysay oo bayana ceebaha qof walba badeecadiisa ay leedahay ay caddeeyaan buurika waa la barakeeya fii beycihimaa beycooda waa la barakeeya ilahay baa u barakay subxana watacaala wain kadaba haddii ay been sheegaan haddii ay labadaba sheegaan waa mxuu ahaa iyo hadduu mid sheegaba kii marka beenta sheegay oo wax qariyey unbaa dembiga ku dhici oo barakada laga qaaday abcan kow haddii runta aad mid sheegana kii runta sheegay ayaa waxaa weeyaan barako heli waaye wain kadaba haddii ay been sheegaan ama midkood uu been sheega oo wakatama ay ceebtii badeecadii ay lahayd ay qariyaan muxiqa waxaa la tirtiraa oo la baabi'iyaa barakatu beycihimaa beycooda barakadiisii ayaa la baabi'iyaa oo la tirtiraa saasuu nabigeen calayhi الsalaatu wasalaam marka khiyaarka hadduu ilaahay qadaro subxaana wa tacaala noocyada iyo bilkhiyaarada laftirkeedaba oo nabigu yidhi albayicaani bilkhiyaar in sha allah tacala habeenada soo socda ayaan khiyaarka iyo wax loola jooda ayaan in sha allah tacala sharxi doona hadduu ilaahay eh, noo yasiro hada wallahu aclam wsala allah waslm abdi rasul mustafa